bsmi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى <clears throat> اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlmuؤalifu raximah اllahu tacaala waqisaةu sabiiq aladi qaala yaziid bnu haaruuna lisaa'ili ma ashbahaka bisabiiq waaxwajaka ilaa midli maa fucila bih wa qisatu sabiiqin sabiiq qisadiisa alladii sabiiqa oo qaala yaziid bnu haaruun yaziid bnu haaruun uu yidhi lisaa'ili saa'ilkii uu ku yidhi maa kii su'aalay maa ashbahaka yacnii u ekaansho badanidaa bisabiiqin sabiiq wa axwajaka ilaa midli maa fucila bihi yacnii alla u dhibaatoonidaa oo u baahnaanshiyo badnidaa wixii lagu sameeyey sabiiq ibni cisl qisadaas yacni ayb sabiiqii marka qisadiisu ay sidaas ayadoo yasiid ibnu haaruun ou sidaa ka yidhi sha'nigiisa waxay ahayd hiya maa rawaahu yaxya bnu saciidin wahuwa yaxya bnu saciid alansaari can saciid bni اlmusayab ana sabiiqan sabiiq atamiimiya qoladaa ka dhashay ataa amiira almu'miniina cumara bni alkhaaab ataa amiira almu'miniina ayuu u yimid cumara bna alkhaaab cumar ayuu u yimid radia allaahu canhu faqaala waxa uu yidhi yaa amiira almu'miniin amiiru lmu'miniinow akhbirnii ii sheeg can wadaariyaati darwaa aayaddaas igaga warran uu yidhi oo ii sheeg qaala waxa uu yidhi hiya alriyaaxu waa dabaylaha walowlaa anii samictu rasuula اllahi sal ly salama yaquuluhu haddii aanan maqli lahayn rasuulka oo sidaa dhahayana maa qultuhu ma aanan dheheen qaala fa akhbirnii can falxaamilaati wiqraa aayaddaana iiga waran qaala hiya asaxaabu waa daruuraha roob ayay la culus yihiin walowlaa annii samictu rasuula اllahi sal l slam yaquuluhu maa qultuhu haddii aanan maqli lahayn rasuulka oo dhahaya maa qultuhu ma aanan dhaheen qaala faakbirnii can falmuqasimaati amraa qaala almalaa'ikatu malaa'igta weeyaan walowlaa anii samictu rasuula اllahi sal l slama yaquuluhu maa qultuhu haddii aanan maqli lahayn rasuulka oo sidaa dhahaya ma aanan dhaheen qaala faakbirnii can faljaariyaati yusraa qaala hiya sufun waa doomaha walowlaa anii samictu rasuula اllahi sal l slama haddii lala yahay inaan nebiga maqlay yaquuluhu isagoo dhahaya taa haddaynan jiri lahayn maa qultuhu ma aanan dheheen qaala waxa uu yidhi uma amara bihi cumar waa amray marka ninkaa fa duriba waa la garaacay mi-ata sawdin boqol jeedal baa lagu dhuftay uma jacalahu cumar wuxuu yeelay fii beytin guri ayuu yeelay dhexdiisa xataa idaa bara'a markuu raystay oo nabrihii usha iyo karbaashka uu ka raystay dacaa bihi waa u yeeray uma darabahu mi'ata sawdin ukhraa wuxuu ku dhuftay boqol kale uma xamalahu wuxuu ku qaaday calaa qatabin koore yani rati koorihiis ayaa la saaray wa kataba ilaa abi muusa alashcariyi abi muusa alashcari buu u qoray an xarim calayhi mujaalasata annaas an xarim ay xarim mamnuuc calayhi isaga korkiisa waxaad ka xarimtaa mujaalasata annaasi dadka inuu la fariisto anta marka waa tafsiiriye waay bimacnaa ay waay marka anta tafsiiriyadana sida badan waxay dhacdaa wax qowl u eg gadaashiisa oo aan qowl sariixa ahayn wa katabadaas marka katabada macno qowlaa ku jiro ayb an marka waa tafsiiriye ay xarim waay marka an xarim ay xarim ka mamnuuco ka xarim calayhi korkiisa mujaalasata annaasi dadka la fadhigooda falam yazal kadalika sidaadaas inuu yahay kama uunan zuulin falam yazal kama zuulin sabiiq kadalika sidaadaas inuu yahay xataa ataa abaa muusa alashcariy ilaa abuu muusa alashcari uu u yimid faxalafa uu dhaartay bilaymaani almuqalladati dhaarihii la adkeeyey ou ku dhaartay dhaaro adag maa yejidu inuunan helaynin fii nafsihi nafsadiisa uusan ka dareemaynin mimaa kaana yejiduhu wixii uu helayey shay-an waxba inuusan ka helaynin hadda wixii awal uu dareemayo qalbigiisa shubuhaadee ku jiray wax ka mida hadda inuusan dareensanayn ayuu ku dhaartay fakataba ilaa cumara abuu muusa alashcari marka cumar buu usoo qoray fakataba abuu muusa wuu soo qoray ilaa cumara ayuu usoo qoray yukhbiruhu isagoo u sheegayo fakataba ilayhi wuu usoo qoray marka cumar isagana fakatabadii hore abuu muusa waa faacilkeeda fakataba ilayhi fakatabada dambena waa cumar ilayhi ilaa abi muusa alashcarii buu usoo diray maa ayuu usoo qoray sidaan maa ikhaaluhu u malayn maayo ilaa qad sadaqa inuu run sheegay maahane wax kale u malayn maayo markaan run inuu sheegaan u malaynayaa buu yidhi khalli bannay beynahu isaga iyo wa beyna mujaalasati innaas dadka la fariisigooda iyo isaga kala bannay haiskala fariista markaan ninkaan marka wadaariyaati darwan su-aal intuu su-aalay ee looga jawaabay dabcan haddii su-aashu dil ma keenayso cumarow maxaa laga wadaa wadaariyaati darwan saasaa laga wadaa hala dilo markaa ma keenaysa dabcan laakiin meeshaan macno kalaa ku jira macnaha ku jiraana waxay tahay ninkaani in uu qur-aankii ama tafsiirkii rasuulka iyo waxyaabihii loo sheegayay inuusan ku qancaynin ayaa muuqatay ee uu waxyaabaha mutashaabihaadkaa si kale u raaraadinayay si qaldan ayb ashyaada riwaayaadka qaarna waa tilmaamayaan oo ninkan sabiiq wuxuu ahaa nin mutashaabihaadka raacraaco oo aan qur-aankii iyo sunnadii iyo wixii aimadii salafka ay ka sheegeen saxaabadii iyo ay ka sheegeen ninaan ku gaabsanine wax raaraadiyo su-aashiisu ay tahay su-aal ay ku jirto qalooc su-aashu marna su-aal qalooc oo ku jira waay waxaa laga yaabaa qofka intuu su-aal keeno qofka uu su-aal weydiiyo su-aasha ujeedkeeduna uu yahay diinta inay qaldan tahay inuu muujiyo waxaa la yidhaha marka de kuwa qur-aankana ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegay aladiina yasuduuna can sabiili اllaahi wayabquunahaa ciwajan haddii marka su-aashaadu ay tahay diinta inaad qalooc ka goobto ood ka raadisid waa midaan hadda sabiiq lagu tumaayo saas waayb su-aalaha qaarkoodna waxay noqon kartaa su-aal tacanut madax adayg un iska ah mid kale waxay noqon kartaa tijaabo qofkan wax ma yaqaano mase ma yaqaano un iska fiiri midna waxay noqon kartaa su-aalu istirshaadin su-aal hanuun lagu dalbayo baa ka maqan ninkaas marka cilmigu uu ka maqan yahay haddii wax loo sheego horow ka qaataa wixii saxda ah marka loo sheego laakiin cumar maxaa ka keenaa inuu yidhaha walowlaa anii samictu rasuula اllahi sal ll l slam maa qultuhu haddii aanan rasuulka ka maqli lahayn ma aanan dhaheen waxyaabahaasoo dhan marka waxay ku tusay waxa u keenaya inay tahay ninkan qalooc ku jiro su-aashiisa uu ka arkaayo waxaa kaloo qisada marka laga qaadana iyadana dadka shubuhaadka badan oo iyaga baatilka wato in aan dadka iyo iyaga loo kala laysu fasixin maxaa yeeley shubhadoodaas iyo qashinkoodaas yaa laga yaabaa inay dadkii ku tuuraan dadkiina kulligood iskama wada celin karaanoo dad cilmi tamakunay ma aha dad baa laga yaabaa inay ku baadiyoobaan ninkan sabiiqina hadda nin heer wuxuu ahaa shubha inuu faafinayo wuxuu ka gaaray inuu cumar la soo doonto ninkii cumar marka lasoo doontay ma nin kale u daahaya marka daaciya fii bidcatihi buu ahaa marka nin bidcadiisa iyo shubhadiisa dadka ugu yeero ahaa qofka marka haddii uu bidcada daaci ku yahay marka waa ka duwan yahay ninka aan daaciga ku ahayn ninka wixiisa isagu isaga jiraanoon dadka u sheegin oo shubhada iyo waxa xun aan dadka ku dhex faafinin kaas isaga waa loo naseexayna gaar ahaan waxba lama tashhiirinaayo hajri iyo in laga tagaa ma keensanaayo laakiin qofka bidcadiisa faafiyo oo dadka wax magaratada iyo ku dhex faafiyo dadka in laga celiyo yaa ka celintaas iskale marka qof bimathaabati cumar joogo cumar dadkaa dee amiirna waa u ahaa xukunka iyo talada saa u hayay dadka umarada ah waa ka manci karaan dadka iyago cuquubada waa samayn karaan waxaa kaloo cuquubadaa samayn karo dadka ay ummaddu culummada u taqaano oo ay ka heybaystaan quluubtu dadka ay ka heybaysanaysa oo qofka laftirkiisa uu isleeyahay war ninkii hebel ahay hadduu saa ku yidhi ama uu dadka ka xarimaaya adiga yacnii la joogaaga iyo agfadhigaaga wax weyn baa meeshan ka jira marka isaga inuu iswaansadaa laga yaaba sidaasayna ahaa jirtay salafka dhexdooda ama dad waaweynoo sida ibnu cumar iyo kale iyo rag dad saxaabo waaweyn oo saxaabadii rasuulkaoo kale ama nin talada gacan ku haayo oo isagu yacnii wax fulin karo labadaas qolaa amri jirtay waxaan marka la amraayey qofka darteed looga hijroonayo ama yacnii looga dadka looga mamnuucayo inay la hadlaanna waa in qofka mamnuucaayo inuu yaqaano waxaan inay yihiin shubho iyo inaynan ahayn mushkilada annaga maanta na haysato waxaa ka mid a ah, qof aan shubhadii iyo wixii waadixa ahaa kala aqoonin ayaa wuxuu leeyahay bidcadiina asaa xukumaayo ma yaqaano mana yaqaano nusuustaanna marka waa akhrina marka nacam marka nusuustu ma qaldana tan nusuustu sax waa laakiin nusuusta bidcadii ay tilmaamaysa meeshaan ma taallo amase ma taallo joog marka taas adiga qof aqoon u leh u raadi iska dhaaf taas adigayb haddii marka yacni waa sida takfiirka loogu degdegayo kale lama rabo in tabdiica loogu degdego ayb yacni takfiirka sida loogu degdegayo dhibaatadiisa waa la arkaa waa la arkaa gaalaysiinta degdega ah oon cilmiga ku dhisnayn tabdiica degdega ah, oon cilmiga ku dhisnayna dadka dalabatulcilmiga iyo dadka cilmiga baranayo dalabatulcilmiga ah ayuu tafaruq ku kala ridaa tafaruqana shay ka xun male muslimiinta dhexdooda marka adiga warkaagii hadduu tafaruq keenayo adigiina aadan ahal cilmi iyo waxa uu ahayn dawaabid wax looga hijroodo aadan garanaynin wax ictibaara male dawaabidulhajrina ibnu taymiya juska sideed iyo labaatanaad ayuu ku sheegaa qofku waa inuu daaci yahay shayga inay bidca inuu yahay in la hubo markii la ogaado kadib qofka inuu daaci yahay waa mid daabitka labaad ikhlaas inay ku dhisan yahay hajrigaas iyo dadkan ka tegistaas qofkaas laga tegaayo ama colka laga noqonayo waa inuu ikhlaas yahay ta kan saddexaad waxaa weeyaan qofka hajriga samaynaya iyo qofka lagu samaynayo muraacaatu axwaalihima xaalkooda in la fiiriyo haddii ninka hajriga samaynayo uu xoog leeyahay xooggu marka waa ama cilmi ama suldo ninkan kalena laga awood badan yahay hajiriga saxuu noqona waa fula maslaxadii laga raba waa imaanay wuxuu leeyahay haddii laakiin ninkii hajriga inuu sameeyo rabo hadduu yahay nin laga awood badan yahay kan laga hijroonayo bidcada wataaba awood badan maalan oo awood maadiya iyo awood cilmiya u haystaa oo ninkan kale nin isagii haddii la yidhaha maanta ninkan kaale la hadal waa nin isagiiba yani dadkii ma yaqaanaan kanay dadkii cilmi ay ku tabayaan ama ay cilmi ku yaqaanaan markaasoo kale de hajri ma la samaynayo wax maslaxa oo hajriga ku jiraysa maleh mafsado aan ahayn markaasoo kale marka see la yeelaya mudaaraad qofka xaqa dadka in loo sheego waxa xun dadka in laga reebo laakiin hebel saas waaye waxay kordhinaysa male hebel dantiisau kaa wataa adiga unbaa iska qaylinaya taasina marka hajrigii saxda ahaa ama daabit sax a ah ma noqonaysa intaasuu sheegay marka aathaarowna u keenay imaam axmed raximahullah ayaa waxaa la su-aalay dad khuraasaan jooga ayaa waxay dhaheen ma ka hijroonnaa dad saas saas ah yaa joogaan markaasu wuxuu yidhi ina ahla khuraasaana dadka reer khuraasaan laa yaquwuuna daalika arrinkaas xoog uma haayaane mudaaraad ha kula dhaqmaan dadkaas hajrigu marka dawaabiddaasuu leeyahy ikhlaas qofka laga hijroonaya inuu daaci fii bidcatihi ku yahay daacin ilaa bidcatihi tan saddexaad waxa ay tahay waa muraacaatu xaali اlhaajiri waalmahjuur qofka laga hijroonayo iyo qofka hijroonaya axwaashooda in laysku feeriyo si maslaxadii iyo mafsadadii loo miisaamo arrin kalena waxay tahay uu meeshaas kusii sheegay ka gadaale uu tilmaamay waxay tahay aqwaa waxyaabihii salafka la su-aali jiray ee la dhihi jiray fulaan ka waran inta imaam axmed loo yimaado ee uu yidhaa uu dhahayo fulaan waa saas ayuub ibnu abi tamiima loo yimid markaasaa qof la weydiiyey markaasuu yidhi mubtadicun khabiid maalan ma loo meerin karaayo sidaas ayuubaa qof la weydiiyey sidaasuu yidhi qof haddii lay su-aalo saasaan dhahayaa ma ma loo deliisho karaa warkaasoo kale ibnu taymiya wuxuu leeyahay waqaa'icu acyaan waay waxyaabahaas oo kale nin gaara xaalad gaara saa'ilka iyo mas-uulka oo ninka la su-aalaya iyo saa iyo ninka wax su-aalayao is-og oo ninkan axwaashiisa ka warqabaan oo iyagu og ayay su-aashaas jawaabteeda ku timid ma la deji kara marka waaqicaas inta lasoo qaado qof lagu dejiyaa sax ma noqonayso leanna horena waa uga soo hadalnay qofkaani waxaa dhici karta inuu bidcadii ku dhaco haddana laakiin eh, sababka uu ugu dhacayba jahli inay iska tahay wax wax u sheegayba aynan jirin ninkii marka wax loo sheegay ee xujada lagu oogay iyo ninkaas haddii isku mid laga dhigo xugun saxa ma soo baxayan ninkan jahliya u macduurku ku yahay kaas kalena cinaadaa ku jiray oo imaam axmed iyo kale inay ogaadeen dhici karto oo ay cinaad ku ogaadeen iyo madax adeyg soo ma garanin ayib waxaa laga yaabaa ninkan hadda bidcadan ku dhacay ijtihaad inuu ugu dhacay oo qasad iyo xaqdoon inuu yahay ijtihaadna marka uu ugu dhacay dartiisa ninka mujtahidka ah marka khaladka uu ka dhaco waa loo cudur daarayaa nacam haddii asalba lagu yaqaanay xaq raadin macduur waa inuu noqdaa marka waaqico meel nin lagu dejiyey inaad inta soo rarto cali ama zayd ama camar ah ku ridid sax ma noqonayso fiirin kale u baahnaanaysaa nacam iyo dawaabid kale nacam ayb marka masaa-ishaas marka macnahaasaa ku jira sida in loo ogaado qofkii hadduu ka bilaababa meeshaas jarxiga iyo tacdiilka culummadu waxay bilaabeen markay ahlucilmi noqdeen nin bilaabay male isagoo toban jira ama isagoo lix jira ama isagoo shan jira dadkani markay cilmi barteen ay wax barteen oo aqoon imaamiye markay noqdeen ayaa jarxigooda in la dhegeysta ay timid marka adigii adoon qur-aankii dhammaynin haddaad jarxi iska bilaawdo xarafta qur-aanka akhri haddii lagu yidhaahno ay ku dhibayso jarxigan ma qaldana jarxi sax waayo iyo tacdiil laakiin dadkiisa u dhaaf warawaa xamaad bnu zaydi can qaطn bni kacbi qaala samictu rajula min bani cijl yuqaalu lahu fulaan khaalid bnu zurca yuxadiثu can abiihi qaal ra'aytu sabiiqa bna cislin bilbasrati ayaan ku arkay kaannahu sidii isaga oo baciirun rati-a ajrabu cadho ninkii sabiiq basre ayaan ku arkay sidii rati cadho isagoo ah oo wax u tegaayo ama wax dheehaayo aynan jirin yajiiu ila alxilaqi xalqooyinka ayuu imaanayaa fakulamaa jalasa mar walbuu fadhiisto ilaa qowmin qolo oo u fadhiisto agtooda u fadhiisto laa yacrifuunahu aynan garanaynin naadaahum ahlu lxalqati اlukhraa xalqada kale dadkeeda u dhawaaqayey casmatu amiiri اlmu'miniin war ninkan amiiruulmu'miniin go-aankiisii baa ku dhacay waqaca calayhi korkiisa waxaa ku dhacay casmatu amiiri اlmu'miniin cumar amiiruulmu'miniin go-aankiisii baa ku dhacay ninkan ka dheeraada ayay dhahayeen de amiiruulmu'miniin cumar labadii awoodba waa haystay awooddii xoogga iyo awooddii cilmigana waa haystay ninka cilmi badnaay ma jirin wakhtigiisaninka sidaasoo kale wax waa canaanan karaan laakiin qof kale oo aan waxba ahayn hadduu maanta waxbaan canaananaa dhaho tafaruqun buu ziyaadinaa maahane waxba kordhin maayan warawaa xamaad bnu zaydin ayضa an yaziida bni xaasimin can sulaymaana bni yasaarin ana rajula min bani tamiim yuqaalu lahu sabiiq qadima almadiinata ayuu soo galay fakaanat cindahu kutubun kutub ayuu watay ninkaa fajacala wuxuu gudagalay yas'alu inuu su-aalayo can mutashaabihi اlqur'aan waa kaa marka qur-aanka mutashaabihiisa ayuu raacayo qofkuna hadda inuu mutashaabihi aado isagoon muxkam aqoonin waa dhibaata isagoon waadixaadkii aqoonin haddii uu masaaishii masaa-isha khafiyaadka ah ou aado waa dariiqi cilmigoo laga leexday dadka qaarkood hadda waxaad arkay waxyaabaha waadixaadka ah ma danaynayaan halkan haddii lagu akrinaayo kitaab masaa-ishiisu waadix iska tahayoo basiid ah ma dhegaysanayaan marka laga hadlaayo mas'alo laba wadaad isku khilaaftaa laga hadlaayo laga muxaadareyna marka la yidhaha jib waa buuxsada masaajidka yani qofkan marka dareen cilmi inuusan qabina ka muuqanayso soo maaha ninkaani marka fajacala wuxuu gudagalay yas'alu can mutashaabihi اlqur'an inuu su'aalayo fabalaga dalika cumara arrinkaabaa cumar buu soo gaaray fabacaha ilayhi waa u cid diray ninka amiirkaa marka dadka diintooda inuu ilaaliyo waay ninkiiba u cid diray waqad acadda lahu wuxuu u diyaarsaday caraajiina annakli geedtimireedka laamihiisa falamaa dakhala calayhi markuu soo galay jalasa waa fadhiistay faqaala waxau yidhi man anta kumaa tahay qaala ana cabdullaahi sabiiq waxaan ahay ilaahay addoonkiisii sabiiq qaala waxau yidhi wa ana cabdullaahi anigan ilaahay addoonkiisaan ahay cumaru cumar baan ahay uma ahwaa ilayhi xaggiisa ayuu jalleecay fajacala wuxuu gudagalay yadribuhu inuu tumaayo u garaacayo bitilka alcaraajiin inuu ku garaacayo famaa zaala kama tegin yadribuhu inuu garaacayo xataa shajahu ilaa uu dhiig ka keenayo ou daqray fajacala addamu dhiiggii wuxuu gudagalay yasiilu inuu hooraayo calaa wejhihi wejigiisa uu ku hooraayo faqaala waxau yidhi xasbuka yaa amiira almu'miniin amiiruulmu'miniin oo intaan kugu filan faqad wallaahi baan ku dhaartay dahaba waa tegey alladii kuntu ajidu wixii aan helaayey fii ra'sii madaxayga dhexdiisa aan ka helaayey wixii igu jiri jiray waa iga baxeenuu yidhi intaan iigu joojiyo yidhi amiiruulmu'miniinoo qaala akhbaranaa abuu cabdiraxmaan moxamed ibnu lxuseyn ibni muusa asulamiy qaala akhbaranaa moxamed bnu maxmuud alfaqiih almarwasiyu qaala xadaanaa moxamed bnu cumayr alraasiyu qaala xadaanaa abu zakariya yaxya bnu ayuub alcallaaf التujiibi bmisra qaala xadaanaa yunus bnu cabdilأclى yunus bnu cabdilأclى saaxib اlimaam الshaafici waa yunus aلsadfi ayaa la dhihi jiray wuxuu ahaa caalim الdiyaari الmisriya nin muqri'na waa ahaa ayb wuxuu wax ka qaatay sufyaan bnu cuyayne iyo shaafici iyo ayuu wax ka qaatay qaala xadaanaa ashhab bnu cabdilcaziiz qaala samictu malika bna anas yaquul iyaakum walbidaca waxaan idinkaga digayaa bidcooyinka qiila waxaa la yidhi yaa abaa cabdilaahi imaam malik kunyadiisa wama albidacu bidcooyinku maxay yihiin qaala waxa uu yidhi ahlubidaci ahlu bidaca aladiina kuwa waa yatakalamuuna ku hadlaayaan fii asmaa illaahi wa sifaatihi magacyada alleh iyo tilmaamaha alleh kuwa ku hadlo wa kalaamihi ilaahay kalaamkiisa kuwa ku hadlo wa cilmihi cilmiga alle kuwa ku hadlo wa qudratihi ilaahay qudradiisa kuwa ku hadlo laa yaskutuuna maka aamusayaan camaa sakata canhu waxa uu ay ka aamuseen asxaabatu waataabiciun saxaabada iyo taabiciinta waxay ka aamuseen ma ka aamusayaan yuu ka wadaa marka dadkaanina wuxuu ka wadaa dadka mu'awilada ah leanna saxaabadii rasuulka ta'wiilkuma aynan hadlin qur-aankii aayadda markay soo martay limaa khalaqtu biyadaya sideedaasay u dhaafeen biqudrataya ma aynan dhihin ninkii marka macno kale la yimaado saxaabadii meeshay ka aamuseen kama aamusin isagu waa sii socday kuwaas marka kuwa uu tilmaamayaayb amaa ninkii yaddaas ilaahay ama culuwiga alle saraynta alle ama kalaamka alleh ama cilmiga alle sidaas loo sheegay u aamino bes oo aan kayfiye iyo tashbiih iyo waxaas aan ku dardarin oon la imaanin qofkaasi nadiif waayo waana midda imaam maalik uu sheegaya maxaa yeele isaga inta la weydiiyey kayfa stawaa waa kii ka xanaaqay imaam maalig maxaa yeele wax la gala ma ahan kayfiyada sifaadka alle kayfiyadooda istiwihii kalena waa sheego alistiwaau macluumun wاlkayfu majhuulun wاliimaanu bihi waajibun wasu-aalu canhu bidcatun waa kii yidhi ayb laa yaskutuuna ma ka aamusayaan camaa sakata canhu الصaxaabatu wاtaabicuun saxaabada iyo taabiciintu waxay ka aamuseen ma ka aamusayaan walidaalika hadda nimanka muta-akhiriinta iyagaaba sheegayba wax maahan oo iyagaa waxay sheegeen ay leeyihiin madhabta salafka waa lagu nabadgalaa laakiin madhabta khalafka ayaa cilmi badan wax sugid badan ayb waxay leeyihin asalafu aslam waalkhalafu aclam salafka dariiqadooda lagu nabadgalaa khalafka dariiqadoodana dadkii dambena waa cilmi badan dariiqo cilmi badan e marka sidaas marka la yidhaahdo dee cilmi badnaanshahaas waa taqacurka waxa saxaabadu ay ka aamuseen oo ayagu ay can cilmin uga aamuseen in lasii galgalo waay haddaad kelmadda maqaalada sharaxeeda sii akrisaa sii akhriso tuxfatulmuriidka baajuuri aad ka akhrisana waa arkeena wuxuu ku leeyahay salaf waxaa laga wadaa saxaabada taabiciinta quruntii saddexda khalafna waxaa laga wadaa buu leeyahay wixii ka dambeeyey ayaga markaasuu wuxuu leeyahy dariiqatulkhalafkaana raajix ahuu leeyahay dariiqatulkhalaf yaa raajixa saa darteed wuxuu leeyahay musanifka sunuusi wuxuu ku bilaabay buu leeyahay dariiqada khalafka oo ta'wiilka ah oo markuu yidhi wakullu nasin awhama tashbiiha awilhu ow fawid warun tanziiha ariiqat lkhalaf ou ka bilaaba u leey lanna iyadaa raajix ah marka waxyaabahaasi marka waa khalad aad u weyn waay maqaaladaas marka ibnu teymiya wuxuu ku tilmaamay waa maqaalo waxa uu yidhi nabdu lislaami waraa dahri islaamkii oo la tuuro dhabarka dambe laga tuuro lanna haddii la yidhaha dariiqadii hore waa laga cilmi badan yahay nebigii iyo saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin iyaga waa laga cilmi badan yahay dad danbaa yimid cilmi la yimid haddii la yidhaahdo de islaamka hala tuuro waay leanna islaamku annagu ayaga xaggoodu naga soo gaaray soo maaha ayb markaasuu sii sheegayaa weliba wuxuu leeyahay salafku ayagu waa iska dha waxay yidhaahdeen lafdi keliyay rumeeyeen uu leeyahay marka la yidhaha limaa khalaqtu biyadaya lafdigaasaan rumaynaynaa macnihiisa ma naqaanay dheheen khalafkuna aaday u fasireen leeyahay khalafkiiba cilmi ku fadila soo ma arkeysa macnaha marka hadda de salafkii kutubtooda in la akhristo oo yani dadkii taabiciin ama atbaacu taabiciin iyo dadkii dambe dadkii yani saddexdii qarni ku dhex jiray kutubtii ay alifeen ama kutubta iyaga dariiqadooda yacnii asaaniid sida kitaabkan oo kale yacni inta isnaadkiisa uu kaxeeyo saxaabadii iyo taabiciintii uu gelinayo kuwaasaa lagu badbaadayaa marka waxa ku dhex jiro qofku marka hadduu yidhaahdo kutubtaas maba akhrisanayo aniga oo kutubtan caqaa'idka laga qoray ama yacnii laga qoray masaa oo kale yacnii dhagahan ka furaysana haddii uu yidhaahdo qur-aankii iyo axaadiidtaasaan iska dhex dabaalana uu yidhaahdo dee see u dabaalanay waayahay sida saxda ahayd inaad u dabaalanayso iyo dabaal qaldan inaad dabaalanayso see lagu ogaanayo iyadii marka waxaa laysku haystaa fahamka qur-aanka iyo xadiidka fahamkooda bukhaari marka uu keenaayo ama abu daawuud ama yacnii a'immada ay kitaabu tawxiid oo kale ama kitaabu sunna ama khalqu afcaali ilcibaad ay qorayaan tarjamada uu bukhaari samaysanayo iyo hadallada uu saxaabada iyo taabiciinta ka keenayo soo maaha wax lagu fasirayo xadiidka nebiga sal l slam ayb marka dariiqadii bukhaari iyo abu daawuud iyo tirmidi seen ku helnaa inaga ayb haddii qofku uu yidhaha qur-aanka iskaga kordhac kana ku kordhac hadday tahay keliya mada qofku yacni waxaa weeyaan nooc jahwareera nooc jahwareera qofka ku dhacay haddii ay khaldan tahayna kutubtan wax ka qorkooda war ay iska tahayna haddee buluuqulmaraamka iyo riyaadu saalixiinkaba bukhaari iyo abu daawuud maa laga raadsada waxa ku yaallo iyaga layska dhaafo iyagii marka soo wax waxyaabo fara badan intay soo koobeen yacnii axaadiidtii axkaamta inta soo koobeen si fudud sooma aysan noo siinin caqiidada marka maxay ugu baaho weysay sidaas axaadiidta caqiidada gaar in loo qoro maxaa loo diiday marqur-aankay ku dhex jire bukhaari iyo muslimkay ku dhex jire riyaadka axaadiidta ku taal maxay ugu dhex jiri waayeen iyo aayadaha qur-aanka iyo axaadiidtaas marka a'imadii isku kaliftay intaan wax qoraysay way naga cilmi badnaayeen annaga iyaga meeshay ku qanceen in lagu qanco qaala akhbaranaa abulxuseyn axmed bni moxamed ibni cumar azaahid alkhafaaf qaala akhbaranaa abu nucaym cabdulmalik bnu muxamed bni cadiy alfaqiih qaala xadaana rabiic bnu sulaymaan huwa almuraadiyu waa ardaygii shaafici qaala samictu shaaficiya raximahu اllaahu yaquul shaafici baan maqlay oo dhahaayo lan yalqa allaaha inuu alla la kulmo alcabdu addoonka la an yalqaa inuu la kulmo alcabdu addoonka allaaha alla ou la kulmo mafcuulkii lafduljalaalaha waa mafcuulu bihi oo muqadama la laan yalqa allaaha inuu alla la kulma yaa la kulmaayana alcabdu addoonka bikulli denbin dembi kastaa inuu kula kulmo maa khala shirka shirki iyo gaalnimo wixii ka soo haray yaa axabu ilaya aniga la ii jacayl badan yahay agtayda min an yalqaahu inuu la kulmo ou alla la kulmo bishayin uu kula kulmo wax min alahwaa'i bidcooyinka ah yani wuxuu leeyahay dunuuboo dhan inuu ilaahay qofka shirki marka laga reebo inta kale isagoo wato inuu ilaahay la kulmo yaa ka fiican buu leeyahay isagoo bidcooyin wato inuu ilaahay la kulmo yani macaasidii iyo bidcadii macaasidaa fudud bidcadaa daran qaala akhbaranii abu طaahir moxamed bnu اlfadl qaala ayb qaala xadaanaa abu camr alxiiriyu abu طaahir moxamed ibnu اlfadl waxaa weeyaan ibnu khuseyma wiilku awowga u ahayo qaala xadaanaa abuu camr alxiiriyu qaala xadaanaa abulashar qaala xadaanaa qabiisatu qaala xadaanaa sufyaan ayb can jacfar bni burqaan qaala sa'ala rajulun ninbaa wuxuu su-aalay cumara bni cabdilcasiis can shayin min alahwaa waxyaabo bidcooyinka ka mida ah ahwaada faqaala waxauu yidhi cumar bnu cabdilcasiis ilzam waxaad laasimtaa diina asabiyi cunuga yarkaa diintiisa laazim filkutaabi dugsiga ku jira qur-aanka waalacraabiyi wa diina alacraabiyi reer baadiyaha diintooda laazim walha ka mashquul camaa siwaa daalika wax intaa ka soo haray hadalkaas usoo gaabiyey marka wuxuu leeyahay yani maxaa laga wadaa reer baadiyaha diintooda laazim reer baadiyaha shubhooyinkan ma yaqaanaan shubahdan iyo kalaamkan iyo falsafadan tirada badan war ma u haayaan iyaga waxaas iyaga marka maxay leeyihiin ilaaha gacan weyn uu leeyahay gacanta ilaaha sarreyso ilaahay baa naga sarreeyo ninka reebaadiyihi marka ilaahana maqlaayo uu kuleeyahay ninka falsafada bartay muctasiligana waa maqlaa ma ogola ilaahay baa wax maqlaaya adhihin uu kuleeyahay muctasiligan sheega soo ma garan wahaakada marka ninkan dadkan reebaadiyahan iyagu cilmi baranin fiqradoodii ilaahay ku abuuray ma ka wasaqoobin falsafo giriig iyo balaayadaas ma aynan gelin sidaa darteed marka waxyaabahaas dhib uma arka halkan haddii laga sheekayna ilaahay baa sarreeyo gacanta ilaahaa weyn haddii la leeyahay ninka reer baadiyaha dhib asaga ma qabo wax uu fidradiisu taqaan waayo waxa laga sheekaynayo nin kale markau fadhiyana kuuran siiyo maanta dhan galaan mar xagga u fariiso mar xagga u fariiso mar xagga u fariiso ma maqli karan maxaa yeele waxa u soo hormaray ayaa wax xun ah qofkuna da maahan inay usoo hormarto tashbiih marka la yidhaha ilaahay laba gacmooduu leeyahay tashbiih inuu qalbigiisa soo galo war ilaahay baa makhluuq lagu shabahaa sax ma aha ilaahay isagu hadduu laba gacmood sheegtay makhluuqii annaga ku shabihi mayno intaas bisaanna u sugaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ilaahay sheegtay maxaa ugu diideysaayb ilzam diina asabiyi fi lkutaabi walacraabiyi wa diina alacraabiyi laazim walha ka mashquul camaa siwaa daalika wax intaa ka soo haray <clears throat> abulmacaali aljuwayni kalaamka aaduu heer uga gaaray nin faqiihana waa ahaa mar mararka ka mid a ah isagoo majlis weyn fadhiyo oo yaa wuxuu tilmaamay culuwiga iyo waxbaa lasoo qaaday ilaahay inuu sarreeyay markaasu wuxuu yidhi yacni wuxuu aad u taqriiriyey meelna inaan ilaahay lagu sheegin oo waa sarreeya aan la dhihi karin markaasuu wuxuu yidhi nin baa marka istaagay markaasu wuxuu yidhi yacnii ayuha shaykh almuxtaram su-aal aan ku weydiinaya yidhi markaasuu yidhi aadan kuu dhegaysanay yidhi warkaagao dhanna waa fahmey yidhi laakiin waxaa jira shay daruuro ah oo lagama maarmaan ah oo aanan iska celi karin san yeelaynaa yidhi daruuradaas jawaabay u baahan tahay maxay tahay buu yidhi markaasuu yidhi dhibaato iyo kurbo markay nagu dhacdo gacmihii iyo ishii ilaahow marka qofka ilaahay inuu kor ka jiro iyo qalbiga uga jirto isagoo dareemin isaga iskama keenaayo waa ka imaanaysaa daruuradaas nooga jawaabuu yidhi marka gacantiiba wuxuu saartay daanka cabaar buu aamusnaa hoosa u foorarsaday markaasuu wuxuu yidhi xayarani alhamadaaniyu xayarani alhamadaaniyu xayarani alhamadaaniyu ninkan hamadaaniga waa i wareeriyey waa i wareeriyey waa i wareeriyey runtu iska sheegay aashii jawaab ma uunan u helin mana su-aal jawaab loo heli karana ma aha hadduu si wal meel walba isugu tuurtuuro samada qibla duco waaye wax la fahmaayo ma aha daad ninkii uga jawaabto samada ilaahay kaama jiro laakiin ducadaada qibladeeda waay wax uu fahmi kara ma aha hadda xujo iyo daliil iyo ama aayad qur-aan le iyo waxaasna maba ma ahan banaan iyo tafsiir salaf iyo midna ma aha qaala akhbaranaa abu cabdillaahi alxaafid qaala xadaanaa moxamed bnu yaziid ayb qaala samictu abaa yaxya albazaar yaquulu samictu alcabaasa bna xamza yaquulu samictu axmeda bna abi lxawaari yaquulu nin zaahidu ah axmed bna abilxawaari yaquulu samictu sufyaana bna cuyaynata yaquulu kulu maa wasafa allaahu bihi nafsahu wax allaale wixii ilaahay nafsadiisa uu ku tilmaamo fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisana ugu tilmaamo oo ugu tilmaamay fa tafsiiruhu tafsiirkiisa tilaawatuhu sidaas loo akhrinaayo wasukuutu canhu iyo ka aamusid xaggiisa laga aamuso sidaas daahirkee loo akhrinaayo bis wax dhaafsiisan ma leh qaala akhbaranaa abulxasan abulxuseyn alkhafaaf qaala xadaanaa abulcabaas moxamed bnu isxaaq asaraaj qaala xadaanaa ismaaciil bnu abi اlxaariث qaala xadaanaa alhaytm bnu khaarija qaala samictu اlwaliida bna muslim qaala sa'ltu اlأwsaaciya wasufyaana wmalika bna anas can hadihi اlaxaadiiث sufyaan thawri oo awsaaci malik bnu anas ayaan waxaan su-aalay buu yidhi can hadihi alaxaadiid axaadiidtan fi sifaati sifaatka ku saabsan waaru'yati aragtida ilaahay ku saabsan fa qaaluu waxay yidhaahdeen amiruuhaa kamaa jaa'at socodsiiyo mara sidii ay ku timid bilaa keyfin keyfiya la'aan yacnii marsiiya socodsiiya sida ay ku timid bilaa keyfin bilaa keyfin marka waxayna tuse macaanidaas ka muuqato bis u daaya inay tahay lanna haddii macaanidiiba maba la yaqaano la yidhaahdo bilaa kayfin macno maba yeelateen bay lianna kayfiyada waxaa laga celin karaa nin macno suuraystay soo maaha ayb yaa laga celina macnihii markaad garataa lagu leeyahy macnahan markaad fahamtay kayfiyo iyo tashbiih iska ilaali laakiin hadday tahay aayaddii iyo hadday iyo iyo waxaadan macnahoodii aqoonin yani kelmad afshiinaas ah iyo limaa khalaqtu biyadaya maalan xagga macnaha isku mid hadday kuu yihiin oo sida aadan taas u aqoonin tanna aadan u aqoonin hadday sidaa tahay ee ninkaasi waxba ma kayfiye iyo ma suuraysanaayo soo maa leanna maba yaqaanba macnaba dhanba maba yaqaano maxuu suuraysanaa aadna waa uga soo hadalna meelihii hore labadan marka yacnii isku shabihi maayo laakiin waxaan ka wadaa sida aadan u aqoonin luqadaas shiineyska sidaasoo kale haddii aadan u aqoonin aayaddan macnaheeda ama oo sifadu ay ku jirto saasoo kale hadday kaa tahay ee bilaa kayfin maba lagu dhaheen ban maxaa yaele kayfiye aad tasawuraysa maba jirtaba maba taqaanid ban shayga haddaadan aqoonin takyiif iyo tashbiih midnaba kugu soo dhacaya ee wax laakiin macnihiisa la gartay unbaa takyiif iyo tashbiihiisu qalbiga soo geli karaa soo maa kaasaa lagaa borinaa marka ayb qaala alimaamu الzuhriyu waa kan marka aimatu salaf madhabtooda amiruuha kamaa jaءat bilaa kayfintaas qaala alimaamu الzuhriyu waxaana ku tusaa macnahaas inuu saas yahay axaadiid aan sifaat ku soo aroorin oo waxaa jiro culummada ay yidhaahdeen amiruuha kamaa jaءat bilaa kayfin sifaatna adda kuma saabsanay ogow waxaa ka mid a xadiidka laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min iyo laysa minaa man facala kada wakada axaadiistusoo kuma badna laysa mina iyo laa yazni zaani xiina yezni wahuwa mu'min zaanigu ma zinaysto markuu zinaysanayo isagoo mu'min ah culammadii salafku waxay leeyihin aa sidiisaas in loo dhaafo si waciid shadiida ah qofka uu daray laysa minaa marka la leeyahy laysa milanaa in la dhaho maaha waxay leeyihiin ruuha kamaa jaa-ad sideeda u dhaaf nagama mid aha bis saas hadhow gaal miya mase muslim markay timaado adiga tafsiilkeeda gal haddaad doonto laakiin nusuusta haddii laga qaado sidaas ay u socdaan macnihii loogu talagalaa meesha ka tegaya yani waxaan ujeedaa eh, markay leeyihiin amiruuha kamaa jaad bilaa kayfin macnuhu waxaa weyaan daahirkeedaas ha lagu wado macno aan loo rabinna ha laga dheereeyo ha laga fogaado qaala alimaamu zuhriyu imaamu ala'immati fii casrihi imaam a'immada imaamkooda ahaa waqtigiisii caynu culamaa'i alummati ummadda culimmadeeda ishooda ahaa fii waqtihi waqtigiisa asaniidda dhan say ugu wareeganaysa zuhri waa arkaysaa wuxuu yidhi cala allaahi albayaan ilaahay korkiisa waxaa ah oo isagu isa saaray albayaanu caddayn inuu caddeeyo alle wa cala rasuuli rasuulka korkiisana albalaagu gaarsiin baa inuu dadka gaarsiiyo wixii alla uu faray wa calaynaa annagana korkeenna waxaa ahaa tasliimu nabadgelin wixii naloo sheegay sideeda inaan uu rumayno u qaadano wa can bacdi salafi salafka qaarkood waxaa laga wariyey qadamu lislaami islaamka gommadiisa laa yahbutu ma sugnaanayo ilaa calaa qandarati اtasliimi sallimid iyo nabadgelin nusuusta la nabadgeliyo korkeeda unbuu ku sugnaanaya qandarada waxaa la yidhaha meesha buundada buundada macnahana waxaa laga wadaa islaamka gommadiisu waxay ku sugnaanaysaa tasliim iyo nusuusta ilaahay oo la nabadgeliyo korkeeda haddii marka la nabadgelin waayo tasliimkii la sameey waayo maxaa dhacaayo lugtii ma sugnaanayso waa dhacayaa islaamkiina qofka hadduu ka dumo dee diintiibuu ka baxaa qadamu lislaami islaamka gommadiisa laa yahbutu ma sugnaanayo gommaddaasi ma sugnaanayso ilaa calaa qandarati tasliimi tasliim iyo nabadgelin nusuusta la nabadgeliyo korkeeda maahane wax kale ku sugnaan maysa hadalkanoo kale aimo kaleo leh waa jiraan ayb daxaawi laftirkiisa wou lahaayo wuxuu yidhi walaa tahbutu qadamu اlislaami ila calaa dahri الtasliim wاlistislaam waa hadalkii daxaawi oo kale tasliim iyo istislaam nusuusta nabadgeli istislaam isdhiib ilaahay isu dhiib rasuulka yacnii waxyi yani waxa uu keenaayo ama xaggiisa ka imaanaya sideeda u nabadgeli markaad nabadgeliso islaamkaaga gumadiisi waa taagan tahay haddii aadan nabadgelinin oo aad meelo kale gagashana waxaa weeyaan waad dhacaysaa qaala akhbaranaa abu طaahir ibnu khusayma waa moxamed ibnu اlfadl ibni moxamed ibni isxaaq qaala xadaanaa jaddii alimaam awowgii marka waa alimaam imaamu اla'ima ibnu khusayma qaala xadaanaa axmed bnu nasr wa huwa axmed ibnu nasr الnaysaabuuri qaala xadaanaa abuu yacquub alxunayniy qaala xadaanaa kahiiru bnu cabdillaahi اlmusaniy can abiihi can jaddihi qaala qaala rasuulu اllahi sal ly slam ina hada diina diinkani bada'a wuu bilowday qariiban isaga oo qariib ah oo qofka galaaba lala yaabayan ayuu bilowday wasayacuudu wuxuu u noqon doonaa qariiban qurbou u laaban doonaa haddana kamaa bada'a sidii uu ku bilowday qurbadaasi hadda iskama imaanaysa ogaaway asbaabteeda imaanaysa iyadoon asbaabtii imaanin qurbo iskama imaanaysa iyadoo adduunka abubakar iyo cumar iyo joogaan qurbo jag ma soo dhehaysa laakiin qurbadu waxay imaanaya marka asbaabtii ay asbaabteedii markay timaado asbaabteedii waxaa kamid a ah jahli dadka waxa diinta aqoonta u markay yaraadaan sii yaraadaan sii yaraadaan islaamkii qurbo unbuu sii gelaa marka oo qofka waxaa la leeyahay isagoo xaqii la yaqaanay sheegaayo ayaa laga yaabaa meelaha qaar in la yidhaha war waa maxay wuxuu sheegaya ninkan la qariibsada isagaana diinkii ku toosan waa dhacailaa la gaaro marka dambe xadiidka xudayfa siduu sheegaya ataa eh, xataa laa yudraa ilaa aan la garanin maa salaatun wamaa siyaamun soon iyo waxba la garan waayo markaasaa zufar silatu bnu zufar baa wuxuu ku yidhi yaa yaa xudayfa waxa uu yidhi maa tanfacuhum laa ilaha ila llahu maxay u taraysaa u anfacaysaa haddaynan salaad aqoonino soon aqoonino sadaqo aqoonin aan salaad war u haynin maxay u taray laa ilaha illah markaasuu yidhi tunjiihim min annaar naartay ka korinaysaa dad marka jahligu heerkaasuu gaari doonaa ilaa jahligu markau bato waxaa la gaarayaa sida nebigu tilmaamay asnaamtii jiri jirtay dib haddana in loo caabudo xadiidu muslim uu werinayo wuxuu ah laa taquumu saaca xataa tadariba alyaatu nisaa'i dowsin calaa dilkhalasa saacadda qiyaamaha ma dhacayso ilaa naagaha reer dows baridooda ay dhaqdhaqaaqdo yacni waxaa laga wadaa ay gaadiid gaadiid fuulka sanamka dulkhalaso layraa usoo safraya kinaaya marka waxay ka tahay yani markay soo gaadiid soo raacaan dabcan waa dhaqdhaqaaqay jirkooda waa dhaqdhaqaaqa soo ma yacni waxay usoo safri doonaan dilkhalasa sanamkii mar hore la baabi'iyey dilkhalasa yaa la caabudi doonaa meel dheer looga imaan doonaa dad badan marka diintii inay ka laaban doonaan uu nebigu sheegay sal ll slam laa taquumu saaca xataa yalxaqa fi'aamun min ummatii ilaa kooxo badan oo ummaddeyda ka mida ay haleelaan gaalada ay haleelaan ayb asbaabihii dhammaana hadda waa waaqic asbaabteedii marka waa un loo sii dhowaana maarba marka ka dambayso fa tuubaa geedda tuubaa la yidhaha lilqurabaa'i bay u sugnaatay qiila waxaa layidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay waman ilqurabaa'u qurabada yaa waayo qaala waxa uu yidhi alladiina kuwa yuxyuuna noolaynayaan sunnatii sunnadeyda min bacdii aniga gadaashay ayb wa yucallimuunahaa barayaanna cibaad allahi ilaahay addoomihiisana barayaan kuwaas weeyaan buu yidhi kuwa qurabada dadka sunnada dadka baro nooleeyana sunnada nebiga sala اllahu alayh wali wasalam qaala akhbaranaa abu cabdillahi alxaafid qaala samictu abalxasan alkaraziy yaquulu samictu caliya bna cabdilcaziiz ayb yaquulu samictu caliya bna cabdilcaziiz yaquulu samictu abaa cubayd alqasim bna salaam abuu cubayd alqasim ibnu salaam mashhuur waay waa luqawi muxadid faqiih kitaab اlamwaal ninka iskale waay kitaabu hariib اlxadiid buu leeyahay afartan sano u hariibka aadaa looga dambeeyey imaam axmed wuxuu dhihi jiray hariibka ordaha dadkiisa su-aala dadka ahalka u ah ninkan kale abu cubayd alqaasim ibnu salaam ayb in marka wuxuu ahaa faqiih muxadidna ah luqawina ah yaquulu isagoo dhahayaan maqle buu yidhi almutabicu lisunnati sunnada qofka raacayo kalqaabidi cala aljamri dhimbil nin haystoo kale nin dhimbil gacanta ku haysto yani dhimbil lama haysan karo dhib iyo xanuun unbaa haddii qofka uu gacanta ku hayana uu ku hayaa iyo iyoiyo liglignaan wa huwa alyowma maanta cindii agteyda afdalu uu ka fadli badan yaha buu yidhi wa huwa alyowma cindii wa huwa sunnadoo lagu dhego alyowma maanta cindii aniga agteeda afdalu wuu ka fadli badan yahay min darbi sayfi fii sabiili illah seef dhufashadeeda ilaahay jidkiisa loogu dhufta yacnii ninka sunnada raacayo oo ku dheggan sunnadii ku sabraayo wuu igala fadli badan yahay buu yidhi nin seef ilaahay jidkiisa loogu dhuftay lanna kaas hal maruu tegaa soo maaha imtixaanka hal maruu mara waana dhaqaaqayna ninkan laakiin subax iyo habeen dhibkaasoo ku jira waan adkaysanaan waa ka mashaqo badan yahay waruwiya can اlacmash can abiduxaa sunnadana marka de meesha ay ka halaawdo yani waxaan u jeedaa sunnada nebiga meesha qofka uu uga baxo ama uu uga bayro sunnada meesha uga bayro uu kaga hallaabayo waxay tahay laba dhinac ifraad iyo tafriid shaydaankuna ifraadkii tafriidkuu ku dadaalaa qofka inuu dhex geliyo si sunadii oo uga bixiyo ifraad iyo tafriiq ifraadkuna waa kabadbadis huluwi tafriidkuna waa gaabin dadkii marka waxaa weeyaan shaydaanku marka qofka hadduu caajis ka dareemana tafriidka xaggiisa u badina hadduu dadaal iyo orod ka arka ka arkana wuxuu u badinayaa dhinac orodka sunnadanba wuxuu intaan kuguma filin uu leeyahay sii wad sii badi marka ha dhinaca kale uga baxa marka midna dhinacaanu ka aadaya midna dhinac kaleu ka aadaya ayuu ka jiraa wasad xaquna marka waa wasad qofkii marka waxaa laga rabaa ifraad iyo tafriid inuu iska ilaaliyo dadka gobol marka waxay u haystaan sunnadaba in loogu gargaaro muran iyo qaylo iyo ka badbadin qofkan xadow leeyahay xadkiisa inuu dhaafin lama ogola waxaan u malaynaa eh, yaxya bnu camaar saciid ibnu camaar mid buu ahaa tarjama eh, imaamu dahabi uu ku sheegay siyarka wuxuu leeyahay ninkaasi sunnaduu ku dheganaa waa ku adadkaa waa u ammaanay laakiin waxa uu yidhi mararka qaar waxa uu samaynayay buu yidhi tajaawus dadka mukhaalifiinta ah ee ama bidcada ku jiro intii ay xaq u lahaayeen iyo uga badinayeen qofku marka haddii intii wax walbaa aad xadkiisa xagga u tallaabiso wuxuu isku bedelaa did ashayu idaa jaawaza xaddahu inqalaba ilaa diddihi shaygii didkiisu isku bedelaa hadhowma meeshuu sunno ka ahaa awel muxuu noqonaa bidcuu isku bedelaa haddii sunnadii intay ahayd aa xagga kale u dhaafto sunnadii cagsigeedaa ku dhacaysaa oo ah bidco ah bidco kaloo horlo bidcatulguluwi ayuu ku dhacaa waruwiya can اlacmash can abiduxaa can masruuq qaala dakhalnaa calىa cabdillaahi bni mascuud faqaala yaa ayuha annaas man calima shay-an qofkii wax ogaado falyaqul bihi ha yidhaahdo ha ku qowlo shaygaas waman lam yaclam qofkaan ogaaninna falyaqul ha yidhah allahu aclam allaahu aclam hadhaho fa inna min alcilmi cilmiga waxaa ka mida an yaquula inuu yidhaahdo limaa laa yaclamu waxa uusan garanaynin allahu aclam inuu yidhaho cilmigay ka mid tahay qaala allahu caza wajalla linabiyihi sala allahu calayhi wasalam alla nebigiisa wuxuu ku yidhi qul maa as'alukum calayhi min ajrin waxaad tidhaahdaa anigu idin su'aali maayo qur'aankan iyo wayiga soo waxyiga gaarsiintiisa min ajrin wax ajri ah ay ajran wamaa ana anigu ma ahi min almutakallifiin kuwa iskallifo wax aan loo dirin kuwa isku kallifaaya ma ahi qala akhbaranaa abu cabdillaahi alxaafid qaala xadaanaa abulcabaas almacqiliyu qaala xadaanaa axmed bnu cabdiljabaar alcutaaridiyu qaala xadaanii abi qaala xadaanii cabduraxmaan addabiyu can ilqaasim bni curwa can muxamed bni kacbin alquradiy qaala dakhaltu calaa cumara bni cabdilcasiis baan u galay fajacaltu waxaan gudagalay anduru ilayhi inaan eegayo nadaran shadiidan eegma daran faqaala waxau yidhi innaka adiga latanduru ilaya waad isoo fiirinaysaa nadaran fiirmo maa kunta tanduruhu aadan fiirin aadan ahayn inaad fiirinayso ilaya xaggayga aada soo fiirinayso wa ana aniguna bilmadiinati madiine ayn ku sugnaa yani markaan madiino jooga si aadan iisoo eegi jirin baad hadda ii eegaysaa maxaa dhacay faqultu waxaan idhi litacajubii anduru ilayka waan fiirinaa xaggaaga litacajubii layaabkayga layaab aan kula yaabana aan kuu feerinayo faqaala waxau yidhi wamimaa tajabu tatacajabu maxaad la yaabaysaa qaala waxau yidhi qultu waxaan idhi limaa xaala waxa gediyey min lownika midabkaaga midabkaaga waxa dooriyey wanaxala yacni caato ka dhigay min jismika jirkaaga waxaa jirkaaga caateeyey midabkaaga hayiray wa nafaa min shacrika tintaadana baabi'iyey la yaabana qaala waxau yidhi cumar bnu cabdilcasiis kayf xaalku see ahaan lahaa walow ra'aytani hadaad i arki lahayd bacda halaaatin saddex kadib fii qabrii qabrigayga dhexdiisa aad igu arki lahayd waqad saalad xad qataaya walxaal qad saalad ay daad ay yanii dareertay ay yacnii ku dhacday xad qataaya indhahayga calaa wajnataya labadeeda goon ay ku soo dhaceen saddex kadib haddaad i arki lahayd ka waran uu leeya markaan dhinto ka bacdi uu sheega iyadoo indhahaygii ay ku dhaceen labadeydii goon ay ku soo hooreen waqad saalad xadqataaya labadeedii indhood ay hoortay calaa wajnataya labadeeda goon korkooda wa saala min kharaaya labadeyda dulna ay hooreen fii famii afkayga ay ku hooreen sadiidan yacnii markaa dhacaan iyo yacnii waxaas carun ahaan kunta lii waxaad ii ahaan lahayd ashadda nukratan ashadda mid darnaan badan nukratan xagga inkiridda hadda waa haddaad saas igu arki lahayd wuxuu leeyahay markaasaad aad ii inkiri lahayd ayb xadinii xadiian xadii ii sheeg kunta xadaثtaniihi aad igaga sheegta can cabdillaahi bni cabaas xadii hadda ka hor cabdullaahi bni cabaas aad igaga sheegta balnihu ii sheeg marka dadkan iyagoo saa u cilmi badan ayaa haddana waxay leeyiin war xadii ii sheeg aan dhegeysto shayga markaad dhegaysanaysa markaad adiga sheegaya ama marka aad adiga sheegaysid isku mid maahan dhegaysigu macnow keenayaa wuxuu leeyahay marka ii sheeg xadiid aad hadda ka hor ii sheegtay ibnu cabaas igaga sheegtay qaala waxa uu yidhi qultu waxaan idhi xadaanii cabdullaahi ibnu cabaas radia allaahu canhumaa iyo dadkan siday aakhiro u xasuusteen iyo jirkan qofka hadda sidaan u dhuudhuuban oo yacnii uu ama barcatarada ku shubaayo ama uu qubaysanaayo ama uu saan u qorqoran waxaasa u dambeeyawaxaa u dambeynaysa baaba iyo baaba nebiguna waa amray in la xasuusto baaba'as xadiidkii ubay ibni kacab sunan ku sugnaa wuxuu ahaa waxaa ku jirtay eh, markuu yidhi istaxyuu min allaahi xaqa alxayaa ilaahay ka xishooda ay yidhaahdeen rabbi waa ka xishoonaynaa markaasu wuxuu yidhi ninka ilaahay ka xishoodo inuu ka xishoonayo falyaxfad الra'sa wamaa wacaa walyaxfad اlbaطna wamaa xawaa walyadkur اlmowta wاlbilaa walyadkur ilmowta wاlbilaa dhimashada ha xasuusta ninka ilaahay si dhaba uga sariiganayo oo uga xishoonayo mowdka iyo baaba-a ka dambeeyo maskaxdiisa ha ku hayo xasuusta cumar ibn cabdilcasiis marka waa ku wau xasuusan yahay haddaa ila yaaban tahay buu le hadaad i arki lahayd saddex kadib ka waran saddex sano miya intay tahay allahu aclam ibn cabaas baa marka wuxuu ii sheegay yarfacu اlxadiida ilaa rasuuli اllahi sal ly slama qaal ina likuli shayin sharafan shay walbaa sharaf buu leeyahay wa ashrafu اlmajaalisi majaalista kuwa ugu sharafta badanna mastuqbila bihi اlqibla waa wixii qiblada loo lagu qaabilo loo jeesto xaggeeda majaalis waxaa ugu fiican majliska qiblada loo la qaabilo ayib wa ashraf laa tusalluu ha tukanina khalfa naa'imin mid hurdaaya gadaashiisa walaa muxdiin ayb riwaayada saasay tilmaameen walaa mutaxadiin walaa muxadiin walaa mutaxadiثin saasaa fiican walaa mutaxadiثin iyo mid sheekaysanayo laba qofoo sheekaysanayso xaggooda ha u tukanin mid min sheekaysanayo xaggiisa walaa mutaxadiثin ama muxadiثin mid sheekaynayo saas ma adiga ku xarakeyn mutaxadiثa ayb mutaxadid sunan abi daawuud ay ku soo aroortay iyada waa dhici kartaa muxdit inay tahay waqtulu اlxayata abeesada dila walcaqraba dibqallooca dila wain kuntum fii salaatikum salaadiinna dhexdeedaba aada ahaataan walaa tasturu ljudura derbiyaalka ha asturinina bihiyaabi dhar ha ku asturinina derbiga dhar ha ku astu idaacatlmaal dariishada maaha wax laga hadlayo dariishada dii mara laysaga asturna dhib male sababto astur waayo iyada isha iyo indhawax fiirinta iyo waxaa la diidaa derbiga derbiga in lagu asturo maro waman nadara fii kitaabi akhiihi walaalkii kitaabkiisa qofkii fiiriye bikayri idnihi idinkiisa la-aantii fa inamaa yanduru fi naar naar buu fiirinaya qof warqad loo qoray ama wax isaga gaar u akhrisanaya inaad saas dhahdo fiiriso aadaab ma alaa unabi'ukum miyaanan idiin sheegaynin bishiraarikum kuwa idinkugu sharta badan qaaluu balaa yaa rasuula allah qaala aladii yajlidu cabdahu waa midka addoonkiisa jeedlayo wayamnacu rifdahu kaalmadiisana diidaayo mancinaayo wayanzilu waxdahu keligiina degaayo afalaa unabi'ukum bisharin min daalika wax ka shar badan ma idiin sheega alladii yubqidu annaas midka dadka u caroonayo wayubqiduunahu ayaguna ay u caraysan yihiin isaguna dadku waa necb dadkuna waa necb yihiin afalaa unabi'ukum bisharin min daalika ku ka daran ma idiin sheega alladii laa yuqiilu cahratan midka aan kufkuf dhaafaynin yacnii kufkuf dhaafaynin waxaa laga wadaa qofkan qof fiican waay qaladou galay qaladkaas inaa ka qalad buu kaa galay ka indhalaab haddii weligaa uu ku wanaajin jiray mar uu qalad kaa galay iskaga indhalaab laakiin nin aan kuf yar dhaafaynin qofku yacni qalad yar qofka aan qofka u dhaafaynin qof fiican maaha isagana in loo dhaafo rabaa doogown qofka dadka qof aan gafaynin ma leh qof aan yacni qalad samaynaynin ma leh adiga kaaga waa haddaad jeceshahay marka in laguu dhaafo oon la arkin laga indhalaabo adigana ka indhalaab hadday duruuf aynan kugu kalifin iskaga indhalaab weliba dadka dawul hay-aadka oo dadka yanii fadliga u saaxiibka ah qaladkoodao kale in laga indhalaabo saasaa wanaagsan maxaa yeele iyagu waxay keenaya haddaan laga indhalaabin inaan laga faa'iidaysanin leanna nin aad qaladkiisa aan arkayso ama raaraadsanaysid ma ka faa'iidaysan kartid waxaa kaaga roon marka inaadan qaladkiisa ilaahay inuusan ku tusin saa uga faa'iidaysato imaamu nawowi majmuuca muqadamadiisa wuxuu sheegay selafka qaarkood wuxuu yihi bacdi salaf ama bacdi ala'ima xalqada markuu u socdo sadaqou sii bixi jiray markaasu wuxuu dhihi jiray allaahuma astur cayba mucallimii cannii ilaahu mucallinkayga ceebtiisa iga qari hay tusin saasuu dhihi jiray dadka zamankan inay isbedeleen marka waxaad arkaysaa qofkii waxaa laga yaabaa waxbuu faaiid inuu faa'iidaysto nin faa'iido u yimid oo iska dhigaa oo dhegaysanaya kelima laba kelmad waxbuu qaadaa marka dhab ama kelmad qaldantay ama qofka qalad ha ahaato ama isagu ou qalad u maleeyo laakiin qalad aan ahayn intaasuu wadaa marka meel walba u wareejinaya qofkaani marka wuxuu ugu soo talagalay qofkan oo wax ka faa'iidaysanayo qaladkiisaba inuu durbaba arko deg deg inuu u arko jecel yahay waa khilaafsan yahay qarabkii culimmada iyo a'immada qofku sidaasna culummo ma ku noqon karaba hadduu saa u niyad xun yahay cilmigiisu barako ma yeelanayo laa shaka qof qalad uun raaraadinayo ama meel uun wax ka googoobayo ma fiicno waxyaabahaas ayb dhinac kalena de waxaa weeyaan ninkii intaa oo wanaagga ka helay ama uu wax ka baranayo laga yaabaa wax qalada oo isagu markaa sax ula muuqata ninkaa shiikha intuu ku arko inuu yidhaahdo khalaas bis wixii abaal iyo wixii uu ku lahaa ixsaan halkaasuu ku daadiyey war ninkaa ninkaad wax ka baratay waayo markaasu wuxuu leey maya maya waxaas iska dhaaf isagu waxaa laga yaaba inuu isaga u necbaadaba saasna isaankii ixsaan maahan sidaas laftirkeeda qofka waxaa la rabaa ixsaankiisana inaa u og tahay qaladkiisa aday ka dheeraa haddaa u sheegi kartidna u sheeg saas si khilaafsan annaga kutubta aadaabu alab ilcilmiga kuma aanan arkin khalad ha la qariyo yaan la sheegin maaha waxaan ka hadlayn qaladka si asluubaysan uga hadal naqdi haddaad doonto laakiin ninkan ixsaankiisa maxaa u diiday adigaixsaan hadduu kugu leeyahy man sanaca ilaykum macruufan fakaafi uuhu laakiin hadday noqoto yani rimaayada markaad ka baratay haddaa isaga ku ganto wareer sida wax loo gemo loo gemo loo gamo markuu ku baray wuxuu yidhi falama shtadda falama shtadda e, saacidahu ramani falama shtada saaciduhu ramani xooggiisii markuu xoog batay oo gacantiisu muruqiisu uu kuusmay anuu igu soo tuuray fallaartan ninkii baray oo kusoo tuuray ma wanaagsansaas marka qaala ayb wuxuu yidhi laa yuqiilu cahratan walaa yaqbalu macdiratan walaa yaqbalu aan aqbalay ma aqbalaayo macdiratan cudurdaar hadii cudurdaar loo soo qadimo ma aqbalaayo walaa yakfiru denban dembina ma dhaafayo walaa unabi'ukum miyaanan idiin sheegaynin bisharin min dalik wax ka daran alladii laa yurjaa khayruhu kaan khayrkiisa la rajaynaynin walaa yu'manu sharuhu shartiisana aan laga ammaan helaynin shartiisana lagama nabadgalo khayrkiisana lama rajeeyo man axaba an yakuuna aqwa annaasi qofkii jeclaysto inuu ahaado dadkan ugu xoog badan falyatawakal cala allah ilaahay korkiisa ha tala saarto waman axaba an yakuuna aqna annaasi qofkii jeclaysto inuu ahaado dadkan ugu hodantinimo badan falyakun ha ahaado bimaa fii yadi illaahi ilaahay gacantiisa waxa ku jiro ow falyakun ha ahaado bima fii yadi illaahi waxa ilaahay gacantiisa ku jiro awhaqu minhu looga mid loogu kalsooni badan yahay bima fii yadi hayrihi ilaahay hayrkii gacantiisa waxa ku jiro ayb waxa ilaahay gacantiisa ku jira hauga kalsoonaan bato waxa dadka gacantooda ku jiro falyakun ha ahaado bimaa fii yadi illaahi awhaqa falyakun ha ahaado huwa isaga awhaqa mid eh, yacnii hiqannimo badan bimaa fii yadi illaahi ilaahay gacantiisa wax ku sugan minhu bimaa fii yadi hayrihi hayrkii gacantiisa waxa ku jiro ha uga kalsooni bato waman axaba an yakuuna akrama annaasi qofkii doono inuu ahaado dadkan ugu karaamo badanna falyataqi llaha ilaahay ka cabsado ilaa ina akramakum cinda allahi atqaakum buu ilaahay leeyahay ayb ina ciisa calayhi salaam qaama fii qowmihi buu ka dhex kacay faqaala yaa banii israa'iil laa takalamuu bilxikmati xikmada ha ku hadlinina cinda aljuhaal dadka juhaasha agtooda ha ugu hadlinina fatadlimuuhaa xigmada markaa aada dulmisaan xikmadiibaa dembi ayaad dulmi ka gelaysaan leanna nin jaahila haddaad ku ag sheegtaan walaa tamnacuuhaa mancinina xikmadii ahlahaa dadkeeda ha u diidinina fatadlimuuhum iyaga aada dulmisaan markaas walaa tadlimuu ha dulminina walaa tukaafiu daaliman daalimna ha u abaalgudinina fayubطilu fadlakum fayubطilu markaa uu burburiyo fadlakum idinka fadligiina cinda rabbikum rabbigiina agtiisa ahaada ama fayabdulu ou buro fadlukum fadligiina ou buro cinda rabbikum rabbigiina agtiisa alamru halaaatun arrinku waa saddex amrun bayinun arin ou cad yahay rushduhu hanuunkiisa fatabicuuhu raaca <coughs> amrun arin bayinun ou cad yahay rushduhu hanuunkiisa faاtabicuuhu raaca waamrun iyo arin bayinun ou cad yahay hayuhu <clears throat> baadidiisu ay caddahay fاjtanibuuhu ka dheeraada iyo waamrun arin اkhtulifa fiihi laysku khilaafay fakiluuhu ilى اllaahi fakiluuhu waxaad u tala saarataan arrinka aad u daysaan ilى اllahi caزa wajala allah subxaanahu watacaala u dhaafa wbilahi towfiiq wsal اllah wslm calaa nabiyina mxamed wala ali